bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaa casharkii sagaal iyo labaatanaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ilaahay kaga hadlay aayaadkan waa kuwii iyaga dalban jiray nimanka mushrikiinta ah inay arkaan aayado amba muctiso ay indhaha saaraan oo maaragtay aayad kawniya ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu hortooda keeno sida masalan webiyo iyo ila biyala oo uga dilaaciyo maka dhexdeeda amba buuraha qaarkood oo dahab laga dhiga iyo wixii la a ah, amba malak ay si caddaanaba u arkaan oo ilaahay soo raaciyo rasuulkiisa macnaa waxyaabahaasoo dhani inaanay waxba ka taraynin kuwa ilaahay u qadaray inay gaalnimada ku baxaan ayaa ilaahay aayaadkan ku caddeeyey amaba aayadan allah wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala walow annanaa nazalnaa haddii aanu ku soo dejin lahayn annagu ay walow nazalnaa haddii aanu ku soo dejin lahayn walow annanaa annagu nazalnaa sidaa dheh haddaanu ku soo dejin lahayn walow annanaa annagu nazalnaa haddii aanu ku soo dejin lahayn ilayhim ayaga xaggooda almalaa'ika malaa'ig haddii aanu ku soo dejin lahayn wa kallama hadday la hadli lahaayeen hum ayaga almawtaa kuwii dhintay haddii ay iyaga la hadli lahaayeen oo ku dhinta intaanu soo celinno hadalkooda ay maqli lahaayeen wa kallama hadday la hadli lahaayeen ay walow kallama hadday la hadli lahaayeen hum ayaga kuwan mushrikiinta ah almawta kuwa dhintay wa xasharnaa walow xasharnaa haddaanu ku kulmin lahayn calayhim korkooda haddii aanu ku kulmin lahayn kulla shay shay walba wax kastaba dushooda haddaanu keeni lahayn waxasharnaa haddii aanu ku kulmi lahayn ku kulmin lahayn calayhim korkooda kulla shay shay walba shay walba korkooda haddaanu keeni lahayn qubulaa iyo qibalaa labadaba waa la akriyaa marka qibalaa haddii la akriyo ay cayaana almucaayana waalmuqaabala iyo si cad haddaanu horkeeni oo horkeeni lahayn amba qubula xaala kawnihim qubula xaal ay yihiin koox kooxo afwaaja qabiilan qabiila saasay ka dhiganta ay qubula xaala kawnihi qubula xaal ay yihiin kuwaasi kuwii soo qaabilay waa la odhan karaa min almuqaabala walmucaayana oo labada qiraa'aba ay isku macno noqdaan qubula xaal ay yihiin kuwii koox kooxa amba ummad ummad ah kuwa dhintay haddaanu u horkeeni lahayn ama qubula xaal ay yihiin kuwaasi maaragtay kuwa wax damiinta amba kafaalo qaada oo kuwa aanu korkooda ku soo xaadirinay ay u kafaalo qaadi lahaayeen wax kastoonu ugu bishaaraynay iyo wax kastoonu uga dignayba ay ka marakici lahaayeen oo waa jamcu qabiilin oo isaga laftigiisa kafiil baa la yidhaahdaa damiin amba qubula xaal ay yihiin kala qabaa'il umam ay kala yihiin haddii aanu keeni lahayn maa kaanuu may ahaadeen kuwani liyumin liyu'minuu kuwii rumeeya maa kaanuu may ahaadeen liyu'minuu kuwii rumeeya ee iimaanba la yimaada may ahaadeen ilaa an yashaa allahu alla inuu doono mooyaane oo ilaahay subxaana watacaala hadduu taa doono isaga ayaa dee hidaayada iyo hanuuninta iska leh ilaa an yashaaa allahu alla inuu doono mooyaan walaakina ha yeeshee markay dalbayaan aayaadka kawniga ah, ah akharahum badankoodu yajhaluun kuwa jaahilnimo samaynaya wey yajhaluuna kuwa jaahilnimo samaynaya amba falaya wey macnaa waxay yihiin kuwo aan ogeyn xaqiiqadu siday tahay in ilaahay hanuunka isagu iska leeyahay oo facaalu lima yuriid rabbi uu yahay marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sii sabirsiiyey rasuulkiisa wakadalika sidaa aanu nebi muxamedow cadowga kaagaga dhignay kuwan ku khilaafsan wakadalika sidaa aanu cadowga kaagaga dhignay kuwan adiga ku khilaafsan ee ku colaadinaya ayaanu jacalnaa ugu yeelay likulli nabiyin nebi walba sidaasi ayaanu ugu yeelay caduwa cadow aanu ugu yeelay ka bedel shayaaiina alinsi insiga shayaadiintiisa aanu cadow ugaga dhignay iyo waljin jinka shayaadiintiisaba wa kadalika sidaa aanu cadowga uga dhignay ambaanu cadowga kaagaga yeelnay kuwan hadda ku colaadinaya ayaa jacalnaa aanu ugu yeelnay amba aanu uga dhignay amba ugu yeelnay likulli nebiyin nebi walba caduwa cadow aanu ugu yeelnay marka aynu ka bedelno shayaadiina alinsi insiga shayaadiintiisa aanu cadow uga dhignay iyo waljin jinka shayaadiintiisaba markaa shayaadiintu waxaad garanaysaa inay yihiin kuwa ugu sharka badan marka ashayaan waxaa la yidhaahdaa kullu man kharaja can nadiirihi bishar waa wax kastoo la gaar noqda amba la firin fircoonaada waxa la midka alla dheeraada ma arkaysaa waxaa la yidhaahdo xumaanta iyo sharka marka waxaa aayaddaa ku caddahay rususha ilaahay cidda colaadisaa inay yihiin ashayaadiin amba ha ka tirsanaadaan shayaadiinta insiga amba ha noqdaan shayaadiinta jinkaba eh kuwaasunbaa colaadiya weeye marka rususha ilaahayna way la wada kulmi jireen dee cidda dariiqooda haysaana way la kulmaysaa waad garanaysaa ninkii waraqatu ibni nawfal markii rasuulku ah, salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxay ku bilaabanayay xoogaaga waa tii khadiija ay u keentay waa nin eh, hore dee u noqday kristaan buu ahaa kutubtii wax ka yaqaanay rasuulka wuxuu ku yidhi waad garanaysaa maalintii innahu lam ya'ti axadun bimili maa ji'ta bihi ilaa cuudiya yani shaygan aada la timi axad la yimi ma jiro haddiuse la yimi waa la colaadaya idan haddii adug bal rasuulka ilahay baa saa leeyahy inahu lam yأti axadu bimili ma jiئta bihi ilaa cuudiya yani lama imanin kan aada la timi qof haddiise uu la yimiba waa la colaadiyey marka haddaad u in adiga furaash lagu dhigayo <laughs> adaa ku sheegaya ha u waa nebi maxamed maogti oo waxay rususha ilaahay ay soo mareen oo dhan maogti ma arkaysa nabiyullaahi maxamedna ilaahay muxuu ku lahaa maa yuqaalu laka ilaa maa qad qiila lirusuli min qablik wax cusub lagula iman maayo waxaa lagugu odhanayaa uun wixii la odhan jiray rususha ilaahay adeer diin baan sheegaya maxaa layga qaadan laaya diin baan sheegayaa maxaa lay colaadinaya diin baan sheegayaa maxaa lay xidhaya diin baan sheegayaa maxaa lay dhibay uqaadan waabay nagu noqotay hebel baa xaq lagu xidhay waa diin aanad fahminba ma og tahay sow ma aha ha maad fahmin maadaamaad xadag diidayso dhimasho diidayso dhibaato aad diidayso waa mamaad fahmin waxaanaad wadaanad garanba innahu lam yati axadun bimili maa ji'ta bihi ilaa cuudiya ficilku muxuu ku salaysan yahay majhuul ilaa cuudiya allah wuxu uhi subxaana wa tacaala sidaasun baan uga dhignaa cadow ugu yeel shayaaiin alinsi waaljin kuwaasun baa ilahay diintiisa wax ku colaadaya yuuxii wuu u waxyoodaan bacduhum barhkood baa waxay u waxyoodaan ilaa bacdin barka kale sukrufaalqawli hadalka kiisa la qurxiyey la dhoobdhoobay hadal la qurxiyey ayay isu waxyoodaan yuuxii wuxuu u waxyoodaa bacduhum barhkoodba waa shayaadiintan insiga iyo kuwa jinka ah ilaa bacdin barhka kale wuxuu u waxyoodaa ayuu gaadhsiiyaa sukrufal qawl qow hadalka kiisa la qurxiyey hadal beenoo la dhoobdhoobay bay u waxyoodaan maxay taloo ugu waxyoonayaan guruura lugoyn daraaddeed khiyaamo lugooyo daraaddeed ay waa dagid guruura khiyaamo daraaddeed bay ugu waxyoonaya macnaha ina iyagu dadka ahluliimaanka ah ay ku tagaan walow shaaa hadduu dooni lahaa rabbuka rabbigaagu hadduu dooni lahaa nebi muxammedow macnaha inaanay sidaa yeelin maa facaluu may sameeyeen hu waxyigaa shaydaaniga ah samay waxyoodeen oo ilaah baa ka kala tuuri lahaa hadduu rabbi dooni lahaa laakiin imtixaan buu rabbi baa doonay waxaanu u doonay lilibtilaa ee fadar ka tag hum ayaga iskaga teg baa ala yidhi iyo wamaa yaftaruuna iyo wa iftiraa'ahum maadaa masteriya wamaa yaftaruuna iyo wa iftiraa'ahum been abuurashadoodaba iyo been abuurashadana ay la imanayaan labadaba iskaga teg baa ilahi subxana wa tacaala iyo walitasqa maxay isugu waxyoonayaan huruura ayay ku xidhan tahay macnaha dadka si ay ugu dagaan dadka si ay ugu dagaan iyo ugu lugooyaan bay isugu waxyoonayaan hadal qurux badan si ay dadka ugu dagaan iyo maxay kale iyo walitasqaa inay u dheglaalaadiso amba walitasqaa inay u leexato ilayhi hadalkaa la qurxiyey inay u janjeersato af'idatu aladiina kuwii quluubtoodu inay u janjeersato laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhira aakhira kuwa aan rumaynaynin si ay ugu janjeersadaan wa hada lmumawax musakhraf waa la qurxiyey waxaa lagaga dhigayaa wax wanaagsan oo waxtar leh oo aan diintaada iyo adduunyadaada midna waxba yeelaynin maxay sidaa u samaynayaan huruura si ay dadka ugu lugooyaan iyo walitasqaa si ay ugu janjeersato ay tamiila isqaagu waa u leexasho ilayhi hadalkaa la qurxiyey xaggiisa si ay ugu janjeersato amba ay ugu leexato af-idatu aladiina kuwii quluubtoodu si ay ugu leead ugu leexato laa yuuminuuna aan rumaynaynin bilaakhira iyo waliyardaw si ay uga raalli noqdaan ho hadalkaa la qurxiyey lafahooda si ay ugu qanciyaan iyo waliyaqtarifuu inay sameeyaan oo ay falaan maa hum muqtarifuuna maa midka inay sameeyaan hum ayagu muqtarifuuna kuwii kasbanaya ay yihiin xumaantan ay ku jiraanu inay sii sameeyaan iyo waliyaqtarifuu inay kasbadaan ay sameeyaan maa kii inay sameeyaan hum ayagu muqtarifuuna kuwii samaynaya ay yihiin macnaa camalkoodan xun inay la yimaadaan camalkoodan xun inay keenaan ilahay saasu uli subxana wa tacaala afa ayr allah waxaad moodaa in meesha hadal ku jiro macnaha waxaad ku tidhaahdaa nebiyow afa hayra allahi abtagi ay afa abtagii ma waxaan doonaya ma waxaan raadiyaa hayra allah alle kayrkii miyaan ka raadiyaa oo aan ka dhig ayaa miyaan daldoonaa xakamaa xaaluu yahay kaasi xaakim kayrkaasi afa hayra allahi afa abtagii ma waxaan doonaa oon raadsadaa hayra allah alla hayrkii miyaan raadiyaa wey xakamaa xaaluu yahay kaasi mid ina kala saara markaasaan xaakim ka dhigtaa walxaal miyaan alle kayrkii xaakim ka dhigta xakam ayaa xelo dheer baa la yidhaahdaaye huwa alleh alladii midka uu yahay ansala dejiyey ilaykum idinka idinku soo dejiyey alkitaaba kitaabkaydu soo dejiyey mufasala xaaluu yahay kitaabkaasi mid la cadeeyey kitaabka ka xaal mufasala xaaluu yahay kitaabkaasi mid la cadeeyey mubayana waladiina kuwa aatayna aanu siinay hum ayaga alkitaaba kitaabka kuwaanu siinay yaclamuuna way ogsoon yihiin annahu kitaabkani munazal mid laga soo dejiyey inuu yahay min rabbika xagga rabbigaa lagaga soo dejiyey bilxaq waladiina kuwa aatayna aanu siinay hum ayaga alkitaaba aanu siinay yaclamuuna way ogsoon yihiin annahu kitaabkani munazalun mid laga soo dejiyey inuu yahay min rabbika xagga rabbigaa mid laga soo dejiyey inuu yahay bilxaqina lagu soo dejiyey ee falaa takunanna ha noqonin oo ha noqonin nebi muxammedow min almumtariin kuwa shakisan mid kamid a ah. min almumtariin ay min ashaakiin wa hada shard washardu laa yaqtadii wuquucah ma keeno shardiguna inuu dhacayo allah wuxu uhi subxaana wa tacaala watamat way taam noqotay kalimatu rabbik kalimaatu rabbikna waa la akriyaa kalimatu rabbika rabbigaa kelmadiisii baa taam noqotay ee kalimat waa amarka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo wacdiga iyo waciidka ma intaba waa la yidhahdaa wa tamat way taab noqotay kalimatu rabbik rabbigaa kelimadiisa subxaanahu wa tacaala sidqaa xagga runta waa timiis waxaa lagu nisbiyey sidqaa xagga runnimada iyo waa cadalaa xagga cadaaladaba ilaahay subxaanahu wa tacaala kelmadiisu amba kelimaadkiisu taam ayay noqdeen oo yani ilaahay wuxuu leeyahayna uu ku rusheegaa sidqan fi ma qaal wacadlan fi ma xakam waxa ilaahay xukumayana subxaana watacaala caadil buu ku yahay wy allah wuxuu yidhi laa mubadila mid dooriyaa uma ahaaninba laa mubadila mid bedelaa umaba ahaanin likalimaatih ilahay kalimaadkiisa axad bedeli karayaa uma ahaanin wy wa huwa la samiic ilaaha maqla weeye addoommadiisu waxay ku hadlaan alcaliim iyo wax kastoo la maqla waa alcaliim ilaaha ku cilmiga badan xarakaadkooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo joogsigoodaba wey wa in tudic haddaad adeecdo nebi muxamedow akhara man duul badankooda haddaad adeecdo wain tudic haddaad adeecdo akthara man ay isu idaafaysan yihin duul badankooda haddaad adeecdo fi lardi arlada ku sugan yudiluuk way ku lumin can sabiili illaah ilaahay dariiqiisay kaa lumin doonaa waa badanka dadka badankoodaa sidaaba iska ahaan jiray yudiluuka way lumin way kaa lumin can sabiili illah in yattabicuun ay maa yattabicuuna ma raacaan ila adanna mala mooyaane wax kale wa in hum ma aha ay wamaa hum ma aha nin kuwaasi ilaa yakrusuun kuwa been sheega mooya wax kalaba qiyaasun ku socda kars wuxuun iska qiyaasay wain hum ay wamaa hum may ahanin ilaa yakrusuun kuwa beenta qiyaasa mooyaan asalka kharsiga waxaa la yidhahdaa alxasru baa la yidhaahdaa kharasa nakla ayaa la yidhaahdaa marka waa iska qiyaasidun wey inuu qofku wuxuun iska mala awaalo ina rabbaka rabbigaagu nebi muxammadow huwa rabbi aclamu halkaa jooji aclamu kii ku cilmi badan weeye man ay biman xarfulwasligaa saa qadaran haddii shay aada isu idaafayso ood u laqbayso khatar baad geli ina rabbaka rabbigaagu huwa rabbi aclamu kii ku cilmi badan weeye biman mid buu ku cilmi badan yahay oo ogsoon yahay alla yadilu lumaya can sabiilih ilaahay dariiqiisa ka lumaya ba'daasanaynu u dooranay wahuwa aclamu rabbi kii ku cilmi badan weeye bilmuhtadiin kuwa hanuuna ilaaha ku cilmi badan weeye lidalika culimada qaarkood baa shea ishkaalka uga carnaa waxay leeyihiin aclamu bimacnaa caalimun ayuu noqonay oo waxay u diidayaan arrintaasi waxa weeye aclamu afcalkaba shayga loo idaafeeyo qayb ka mida ayuu noqdaa bacdi minhu buu noqdaa oo <laughs> masalan haddaynu bal su-aal isku dayno walciyaadu billaah bal tarkiibku wuxuu kuu soo baxaya day ina rabbaka rabbigaagu huwa rabi aclamu man midka ugu cilmiga badan weeye haye yadilu marka allah muxuu soo baxayaa bacdu min adaliin buu noqonaya walciyaadu billah khadiir markaasay noqonaysaa marka xarafka ajaar baa la agta maaragtay inama badano basriyiinta ay qadarayaan ina iyagoo ka faa'idaystay wahuwa aclamu bilmuhtadiin ah, hadday qaarkood aclamadan bimacnaa yaclamu bay mufasiriintu yidhahdaan qaarkood bimacnaa caalim bay yidhahdaan lakiin saynu iskaga wadaynaa insha allah ina rabbaka rabbigaagu huwa rabbi aclamu kii ku cilmi badan weeye biman xarfu wasfigaa uqadar biman buu rabbi ku cilmi badan yahay oo ogsoon yahay yadilu qofka ka lumaya can sabiilih ayuu allaha subxana wa tacaala ku cilmi leeyahay wahuwa alla aclamo allaha ku cilmiga badan weeye bilmuhtadiin kuwa hanuunsan ilaahay subxaana wa tacaala baa ogsoon sidaa daraaddeed buu ilaahay ugu sahlayaa maaragtay shayga wanaagsan kuwaana wuxuu ufududaynaya oo sahlayaa maaragtay shayga adag wey fakuluu cuna mimaa ki mimaa kii xaggiisa wax ka cuna dukira loo qabtay amba lagu xusay ismu ullaahi alla magaciisa lagu xusay calayhi korkiisa markii la gowracayay amba markii lasoo qabanayo la ugaadhsanayay fakuluu cuna mimaa kii wax ka cuna dukira lagu xusay ismu ullaahi alla magiciisa calayhi korkiisa in kuntum haddaad tihiin biaayaatih alla aayaadkiisa muminiina mu'miniin kuwa rumaynayo wamaa lakum maxaa idiin sugnaaday wamaa maxaybaa lakum idiin sugnaaday oo anlaa ta'kuluu ay fii anlaa ta'kuluu inaydaan cunin maxaa idiinku sugnaaday mimaa kii inaydaan cunin dukira loo qabtay ismullaahi alla magiciisa calayh walxaal maxaydaanu cunaynin qad fasala alla uu caddeeyey lakum idinka uu idiin caddeeyey maa wixii uu idiin caddeeyey xarama uu ka xarimay calaykum korkiinna ilaa maa kii mooyaane ilaa laakine markaa isna muqaطic ka dhig ilaa laakine maa midka alla xarimay ee udirirtum laydiin dhibaato geliyey amba laydiin baahi baahigeliyey ilaahi isaga fa xalaalun xaaladaa daruurada kaasina xalaal buu idin yihi wamaa maxay baa lakum idinka idiin sugnaaday oo anlaa taakuluu ay fi anlaa taakuluu inaydaan cunin mima kii wax kamida ah dukira loo mima kii xaggiisa inidaan wax ka cunin dukira lagu xusay ismu llahi alla magiciisa calayhi korkiisa way diidi jireen oo baktiga markay cunayaan bay odhan jireen ee shaygan la gawracay gacanta aad ku gawracdayna waxaad leedahay waa xalaalo waa la cunayaa shaygii ilaahay dilay uu baktiyeyna waxaad leedahay waa xalaal b waa xaaraan bay yidhahdeen walxaal qad fasala an la lakum idinka idin caddeeyey maa kii uu idin caddeeyey xarama uu ka xarimay calaykum korkiina la ka xarimay ilaa laakine madururtum wixii laydiin baahi geliyay ilayhi isaga kaasina xalaal wey wa ina kaiiraa in badan oo dadka ka midina layudiluuna way lumiyaan dadka biahwaaihim bay ku lumiyaan bigayri cilm cilmi darro xaalay ku sugan yihiin wa ina kaiiraa in badan oo kuwan leexday ka midi yudiluuna way lumiyaan qiradan inoo taala biahwaa'ihim bay ku lumiyaan waxay jeclaadeen dad badan bay lumiyaan bigayri cilmi xaal ay cilmi darro kuwanay ku sugan yihiin ina rabbaka rabbigaagu nebi muxamedo huwa isagu aclamu kii ku cilmi badan weeye bilmuctadiin kuwa xadgudba ilaahay wuu ku cilmi badan yahay wadaruu ka taga wadaruu iska ka fogaada weeye wadaruu ka taga dhaahiral ithmi ithmiga kiisa muuqda dembiga kiisa muuqda ka taga dembi la arkayo iyo wabaabinahu kiisa qarsoonba wadaruu ka fogaada dhaahiral ithmi dembiga kiisa muuqda ee la arkayo ka fogaada iyo wabaabinahu kiisa qarsoonba ina aladiina kuwa yagsibuuna sameeya kasbada shaqaysta alithma dembiga sayujzown waa la abaal marin doonaa bimaa baa lagu abaalmarin doonaa kaanuu ay ahaayeen yakhtarifuuna kuwii kasbada alikhtilaafu agtisaabun yakhtarifuun kuwii shaqaysta waxay shaqaystaan unbaa lagu abaalmarin doonaa baa ilahay yihi subxaana wa tacaala walaa taakulu ha cunina mimaa kii wax ka mid mimaa kii xaggiisa waxba ha ka cunina lam yudkar aan loo qabanin ismu llahi alla magiciisa caleyh kaan magacale lagu gowricin ha cunina walaa taakulu ha cunina mima kii xaggiisa waxba ha ka cunina lam yudkar aan loo qabanin ismu اllah alla magiciisa magaciisa wa wainahu kaasi amba cunitaankiisu la fisq waa faasiqnimo ayaa ilaha yidhi subxaana wa tacaala marka shay neefka xoolaha ee la gowracay haddaan bisinka loo qabanin ha cunina baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala aimadu mas'aladan waxay ku leeyihiin aqwaal bay ku leeyihiin saddex qowl baa kamid a ah. qowl wuxuu leeyahay neefkaa la gawracayo bishinka haddaan loo qaban amba qofku si bareer ah uga tago amaba ha ilaawe eh bakti buu noqonayaa bay leeyihin waa riwaaya can imaam malik laga wariyo malik iyo imaam axmed riwaaya canhu waana sida abu thawr iyo daawud aahiri ay doorteen waxay leeyihiin wa inahu la fisq wa inahu akliga cunitaanka kaasi fisq la fisqun weeye waa faasiqnimo markaa xaaraan buu noqonayaa bay yidhahay madhabka labaad wuxuu leeyahay shardi maaha in bisinka loo qabtee waa mustaxab oo hadduu qofku camdi uga tago iyo hadduu ilaabo mar hadduu qofku muslim yahay gawriciisi waxba u udhimi mayso waa sida imaam shaafici raximahu llah iyo jamiicu asxaabihi ay qabaan ayaa la yidhaahdaa waana riwaayad kale oo imaam axmed laga wariyo oo xambal uu ka soo raray waana riwaayad kale oo imaam maalik laga wariyey shaafici marka aayadda wuxuu ku xambaarayaa walaa taakuluu mima lam yudkar ismu llahi calayhi wuxuu leeyahay waa calaa maa dubixa likayr illah ayuu isagu leeyahay laakiin xadiis daciifina wuu jiraa ama mursala culimada kale waxay leeyihin maya ma khasisi karo xadiiskani adiladan sariixa ku amaaragtay ah qawlka saddexaad madhabka saddexaad wuxuu odhanaya ha la kala saaro oo haddii bisinka la ilaabo iyo qofku hadduu bareer uga tago ha loo kala qaado haddii camdi uga tago bareer uga tago neefkani bakti buu noqday waa siday mashhuurka ka ah madhabka imaam malik iyo axmed waana sida abi xaniifa iyo isxaaq ibnu rahwey ay ku tageen weeye ma arkaysaa ibnu jariir waa raxim ibnu jariir adabri raximah llah isagu wuxuu leeyahy man xarama dabixat annaasi faqad kharaja min qawli jamiici lxuja min qawli jamiici alxuja wakhaalafa alkhabar althaabiti can rasuuli llahi sal alay aslam aad moodaa madhabkaa dambe min xayu aladila eh. allah wuxu ui walaa taakunu xoog badan insha allah walaa taakuluha cunina mima kii xaggiisa waxbaha ka cunin lam yudkar aan loo qabanin ism llahi caleyh wainahu kani la fisqun weeye waina shayaaiina shayaaiintu la yuuxuun way waswaasiyaan way u waxyoodaan ilaa awliyaa'ihim awliyadooda ayay u waxyoodaan awliyaa shayaan dadku labadaasun bay kala noqdaan maogta awliya raxmaan iyo awliya shayaan labadaasun bay uqaybsanayan ilaa awliyaihim bay uwaxyoodaan maxay ugu waxyoonayaan liyujaadiluukum saa idinla murmaan bay ugu waxyoonayaan oo ila neefku bireeyena waxay leeyiin waa xalaal neefka baktiyeye ilaahay dilayna waa xaaraan bay leeyihiin waa shubha ay soo aroorin jireen wa in adactumo haddaad adeecdaan hum kuwaasi oo shaygaa ilaahay xalilay xaaraannimadiisa aad ku adeecdaan amba shay ilaahay xarimay xalaalnimadiisa aad ku adeecdaan innakum idinku la mushrikuun ayaa tihiin macnaha ayadani waxay daliil u tahay ee qofku haddii uu cid ku adeeco taxliila maa xarama allah aw taxriima maa xaramahu llah marka inuu shirki mudanayo oo uu sharki ku dhacayo ma arkaysa marka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu xalaaleeyey iyunbaa xalaala wuxuu xarimaynaa waa xaaraam weeye xayu cadaltum can amri illahi lakum wa sharcihi ibnu kaiirku sidaasuu leeyahay inakum lamushrikuun xayu cadaltum can amri illahi lakum wa sharcihi ila qawli kayrihi faqadamtum calayhi kayrah fahada huwa shirku oo wuxuu la macneeyen buu leeyahay itakaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min duuni illah allah wuxuu leeyahy subxaana watacaala waman qof kaana ahaaday mayta bakti midaan iimaan lahayn oo dabadeed faaxiyayna aanu noolaynay hu isaga aanu noolaynay oo wajacalnaa aanu u yeelnay lahu isaga nuuraa nuur aanu u yeelnay nuurkaasoo yamshi uu ku soconaya bihi nuurkaba fi nnaasi kaman miyuu la mid yahay mathaluhu wabasila bay yidhaahdeen ismigani kaman miyuu la mid yahay mathaluhu ay huwa isagu fi ulumaat madowya dhexdood ku jira ulumaat lkufri waljahli miyuu la mid yahay laysa xaal aanu inaa madowyadaa ku dhex jira bikhaarijkii ka baxaya minhaa madowyadaasi awaman qofkaan ahaaday mayta bakti waa ka kufri kaafir oo dabadeed fa axyaynaa aanu noolaynay hu isaga nolol waxtar leh oo wajacalnaa aan u yeellay lahu isaga nuura aan u yeellay nuurkaasoo yamshi uu ku soconaya bihi nuurkaba fi nnaasi dadka dhexdooda kaman mid miyuu la mid yahay mathaluhu ay huwa isaguba fi ulumaat madowya dhexdood ku sugan laysa xaal aanu ahaa nina ku dhex sugan madowyadaasi bikhaarijkii ka baxaya minhaa ay min aulumaat kadalika sida kuwan loogu qurxiyey camalkooda xun ayaa zayina loogu qurxiyey zayina loogu qurxiyey lilkaafiriin kuwa kaafiriinta amaa kii loogu qurxiyey kaanuu ahan camaluna kuwii wa kadalika sidaa aanu cadowga uga dhignay kuwan maka kula jooga ee madaxa adag ayaa jacalnaa aanu uga dhignay fii kulli qarya magaalo walba dhexdeeda aanu u yeelnay akaabira ay akaabirahaa kuweeda waaweyn ayaanu u yeelnay maanaa mas-uuliyiin inay uga noqdaan ka bedel mujrimiha isumaynaan idaafayni mujrimiha kuweeda dembiilayaasha ah ayuun baanu dhexdooda dhignay liyamkuru si ay u shirqoolaan ay makri ugu sameeyaan fiihaa qaryada dhexdeeda iyo dadka degan laba icraabood baa daahira baa la yidhaahdaa oo laba tafsiirun bay yeelanaysaa qowl wuxuu odhanayaa wakadalika sidaanu cadowga kaagaga dhignay nebi oo kuwii ugu dara oo odayaashii quraysheede waaweynaa intoodii maalka iyo magacaba lahayd ayaa jacalnaa aanu uga dhignay akaabira ayaanu jacalnaa uga dhignay akaabira ay akaabirahaa kuweedii ugu waaweynaa mujrimiha aan uga dhignay mafcuulka labaad ka dhig mujrimiha aan uga dhignay dembiilayaasheeda fii kulli qarya magaalo kastaba saasaanu uga dhignay amba wakadalika sidaasaanu jacalnaa u yeelnay fii kulli qarya qaryo walba sidaasi ayaanu u yeelay dhexdeeda akaabira mujrimihaa marka ay sidu daafeen yeelnay fi kuli qarya magaalo walba akaabira mujrimihaa haa macnaha qaryadaasi mujrimiinteeda kuweedii ugu waaweynaa baanu sidaa maaragtay iyagoo uga yeel u yeelay magaalada dhexdeeda oo iyagu suldadii iyo awoodiiba maaragtay waa cudamaa uha sidaasun baanu u yeelnay baa ilaahay subxaana wa tacala sida kuwani ba hadda adiga kaaga hor yimaadeen liyamkuru si ay maaragtay u shirqoolaan oo makri iyo xumaan ay gu sameeyaan fiihaa qaryadan dhexdeeda oo dadkeeda ay dhibaateeyaan marka makrigu halkan waxaa la yidhaahdaa waa ugu yeedhidda ay ugu yeedhayaan lunsanaanta iyo baadinimada markii horena akaabira iyo mujrimiha waynu kala saaro isma idaafaynin marna waynu isa idaafaynay ma ogta wamaa yamkuruuna shirqooni maayaan oo ma dhagraan ilaa bianfusihim lafahooda mooyaane cid ay dhibaatadoodaasi wax u dhimaysoon iyaga ahaynin ma jirto wamaa yashcuruuna mana dareensana waidaa jaaat hadday u timaado hum ayaga aayah aayadi hadday u timaado qaaluu waxay yidhaahdaan lan nu'mina rumayn mayno ma rumaynayna aayaddan xataa nu'taa ilaa nalaga siiyo mithla maa kii oo kale uutiya la siiyey rusulullahi alle rasuulladiisa kii la siiyey ina loola yimaado mooyaane waidaa jaa'at hadday u timaado hum ayaga markay u timaado aaya hadday u timaado qaaluu waxay odhana yidhaahdaan lan nu'mina ma rumayn doonna aayaddan xataa nu'taa ilaa nala siiyo nalaga siiyo bimacnaa annaga mila ma laba mafcuul buu qaataye mila ma kii oo kale uutiya la siiyey rusulullahi alle rasuuladiisa la siiyey allahu alleh aclamu kii ku cilmi badan weeye xayثu yajcalu halkuu dhigaayo amba yeelaayo risaalatahu farintiisa risaalataha fariintiisa halkuu yeelayo ilaahay kii ogsan wey sayusiibu waxaa haleeli doona aladiina kuwii waxaa haleeli doona ajramuu dembiga falay ijraamka iyo ajramuu dembiga falay sagaar dulli ayaa haleeli doona cinda allah buu ku haleeli doona alla agti subxaana wa tacaala ha masalan waxay noqon doonaan yawma alqiyaama waxaa la keenaya ayagoo ka amhaaka suwari dar sida weji maaragtay dhuuli kale iyagoo quraanjo yar yar la mid ah laakiin xagga wejigana dadka ah sida saxiix ah, maarata uu tilmaamayay termadi maaragtay kitaabi sunankiisa sagaarun cinda allah wa cadaabbaa baa haleeli doona cadaabkaasoo shadiid adag bimaa kaanuu yamkuruun ay bimakrihim bisababi makrihim shirqoolkooda amba dhagartooda daraaddeed ayuu kaasi ku haleeli doonaa allah wuxu uhi subxaana wa tacaala faman qofka yurid uu doono allahu alle uu doono an yahdiya inuu hanuuniyo hu qofkaba yashrax alle wuxuu fidiyaa sadrahu laabtiisa qofkaa wuxuu u fidiyaa lilislaam islaamnimada ayuu u fidiyaa oo laab furan buu islaamnimada ku qaabilaa sharaxa waxaa la yidhahdaa fidinta waa tawsica faman yurid qofkuu doono allahu alle qofkuu laqofkuu damco doono an yahdiya inuu hanuuniyo alle hu qofkaba yashrax jawaabta shardigu yashrax wuxuu u fidiyaa sadrahu qofkaa laabtiisa lilislaam ayuu alle u fidiya waman yuridkuu doono alleh an yudila inuu lumiyo hu qofkaba yajcal wuxuu ka dhigaa alle qofka sabrahu laabtiisa yajcalu wuxuu ka yeelaa sabra qofkaa laabtiisa wuxuu ka dhigaa dayiqa cidhiiri buu alla ka dhigaa xaraja nag ah tiq ah xaraja waxaa la yidhaha kaynta lamagalaanka ah la yidhahdaa xaraja nag ah tiq ah oo dhan baa alla ka dhigay subxana watacaala kaanamaa sidii isagoo anadani m waa sidii ana akhawaadkeeda kaanada ay tahay markaa maadan kaafada ayuun baa gashay kaannamaa ay kaannahu sidii yasacadu isku qaabayo macnaa khasab uu isku saarayo fi samaa waa takaluf ma og tahay kaannamaa sidiiyo qofkani ay kaannahu yasacadu uu isku jujuubayo korid uu isku maqiiqaayo fi samaa'i samada sidii korayo markastoo xaggan usii kaco maara dayqu nafsi baa ku dhacaya saas darteed bay leeyihiin markastoo qofka kor usii socdaba waxa yaraanaya hawadii uu qaadanayo waa ciirigii ciiri buu sii gelaya hadduu kor markastoo tiyadaa sare usii kacdaba dayq baad sii gelaysaa ilaa aad hawadaba da aad wiido aad qaadato kadalika sidaa ilaahay subxaanahu watacaala uu kan quluubtiisa uga dhigay wax adag ayaa yajcalu llahu alla wuu yeeli doonaa arijsa qurunka amaba shaydaanka amaba sharka intaba waa lagu fasiraa cala aladiina kuwii korkooda waa alla u yeeli doonaa laa yu'minuun alla aan rumaynin kadalika sida kuwanba alla u lumiyey ayaa yajcalu allahu rabbi uu yeeli doonaa arijsa sharka amaba shaydaanka arijsa sharka shaydaanka laftiisa la ydhahdaa oo halka acuudu billahi min alkhubuthi walkhabaaith ay soo aroortay acuudu billahi min arijsi laftiisa waa soo aroortay min arijs arijsa shaydaan aw maaragtay qurunka amba cadaabka intaba waa la ydhaha amba sharka cala aladiina kuwii korkooda laa yuuminuun aan alla rumaynayn subxana wa tacaala wahada kani siraadu rabbik wahada bariiqan siraadu rabbik rabbigaa dariiqiisa weeye nebi muxamedow mustaqiima xaalu yahay bariiqani mid toosan qad fasalna waanu caddaynay alaayaat aayaadka waanu caddaynay ba alla yidhi wa tacaala liqawmin baanu u caddaynay yadakkaruun yadakkaruun macnaa waansamaya yatadakkaruuna macnaa cidda waansamaysaanu u caddaynay baa ilahay yidhi subxana wa tacaala lahum waxay leeyihiin kuwa wansamaya daaru salaam allaha salaamka ah ee xumaan iyo ceeb oo dhan ka nabad gashan daartiisa ayay leeyihiin amba lahum waxay leeyihiin daaru salaami ay daaru salaama badbaadada daarteeda ayay leeyihiin oo mar hadday jannada garaan waa daaru salaama amba lahum waxay leeyihiin daaru salaami salaanta daarteeda ayay leeyihiin oo waa daar la ysku salaamo cinda rabbihim baanay ku leeyihiin wa huwa allana waliyuhum weeye weligooda weeye allah subxaanah wa tacaala jecel ee hoyliya weeye waliyuhum weeye waa allaha ilaaliya gargaarahooda ayadaya bimaa kaanuu kii sababtiisa ayabaanu alla ku jecel yahay ayuu weli ugu yahay kaanuu an yacmaluuna kuwi sameeya ay bicamalihim ayaa rabbi weli ugu yahay oo camalkooda wanaagsanaa buu alla ku abaalmarinaya subxaana wa yawma yaxshuruhum wabjir xusnamiyo yawma maalin u sheeg yaxshuru uu kulmin doona alla ayaga jamiica xaalayyihiinba dhammaantoodba khalqiga alla isu keeni doono oo maxay alla uu ku odhan doonaa yaa macshara aljin kuwiinan jinka ahaw almacsharu waa aljamaaca macaashirna waa lagu jamciyaa ma og tahay naxnu macaashir alambiya waa kii rasuulkuba lahaa yaa macshara aljin jinka jamaacadiisow macnaa kuwan jinka ahaw qad istakfartum waxaad isku badiseen amba waxaad badsateen min alinsi dadkii ayaad isku badiseen macnaa in badan baad duubsateen weyi sidan ayaa lagu odhan da waa lumintay bini aadamka ay lumiyeen raacid bay raaceen bay markaa jiku noqdeen dee qaar badiya ma arkaysaa in badan baad lumiseen weyi qad istakhartum waad badsateen min alinsi dadkii baad badsateen manaa dad badan baad duubsateen wey allah wuxu uhi subxaana wa tacaala waa markay macsharka la taagan yaha sidan alla ku odhanaya wa qaala waxay yidhaahdeen qaala tacaala xaakiyan can haulaa wa qaala waxay yidhaahdeen awliyaauhum ay awliyaau shayaan awliyaau shayaaiin wa qaala waxay yidhaahdeen awliyaauhum jinka awliyadiisa waxay yidhaahdeen min alinsi xaal ay ka mid yihiin awliyadani oo anba min alinsi ah iskaga bayaani rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayow istamtaca waa uu ku intifaacay bacdunaa barkayo haddaanu jinka iyo insigaba nahay bibacdin barka kale ayuu ku intifaacay ilaahay bay u jawaabayaan subxaana wa tacaala sidaasay leeyihin waa kuwii saas oo kale ma arkaysa wa balagnaa waanu gaadhnayna ajalanaa muddadii baanu gaadhnay muddadayadii baanu gaadhnay alladii muddada ajalta aad muddaysay lana annaga aad noo muddaysay imikana dee qiyaamihii ayaanu taagannahay sidaasi oo kale wey qaala rabbi wuxuu yidhi annaaru naarbaa mathwaakum hoygiina ah khaalidiina xaalaad ku waari doontaan fiihaa naartaa dhexdeeda ilaa maa shaa allah alla intuu doona mooyaane intay ka maqan yihiin baa intuu alla doona mooya subxana wa tacaala ilaa maa shaaa allahu alla intuu doona mooyaane halkaasaad ku waaraysaan baa layidhi subxana wa tacaala ina rabbaka rabbigaagu nebi moxamedow xakiim waa allaha xukun iyo xikmad baa u saaxiiba caliim waana allaha cilmiga badan marka waxay yidhaahdeen waanu isku intifaacnay bay yidhaahdeen istamtaca bacduna bibacdin istimtaacoodani haddaba muxuu ahaa macnaa waxay isugu intifaaceen jinku wuxuu amri jiray inay adeecaan insiguna way camal fali jireen marka insig jinku wuxuu ku raacaysanayo daacada ay insigu adeeceen dee insiguna waxay ku raacsanayeen awliyaaljinka ahi macaasida iyo xumaanta ay u qurxiyeen ayay iyaga laftigooda ay ku raaxaysanayeen amba ay intifaac u haysteen ilaa xad waxay gaari jireen ay magan galaan maaragtay jinku insigu ay jinka ay magan galaan dabadeetana jinkuna qooq iyo kibir uu arrintaa sii siyaadsado ma arkaysaa markaa khaalidiina xaalaad ku waraysaan fiihaa oad ku waari doontaan ilaa ma shaa allahu alla intuu doono mooyaane marka culimadu waxay leeyihiin istinaagani wuxuu unoqonayaa ma arkaysa waa inta barsakha lagu jiro cadaabkii weynaa int intaanay gaadhin mooyaane culimada qaarkood waxay leeyihiin ilaa ma shaa allahu macnaha waa muddada adduunyada ay joogaan aqwaal kalena waa ku jirtaa insha allah waynoo iman doontaa fi suurat lhud allah wuxu uhi subxaana wa tacaala wakadalika sidaa kuwanba aanu u xidhiidhinay jinkan iyo kuwa awliyada u ah ee inshiga ah ayaa nuwalli aanu uga weli dhigi doonaa behel aanu uga yeeli doonaa bacda alaalimiin dhaalimiinta qaarkoodba bacda barka kale bimaa kaanuu yagsibuun ay bisababi kasbihim camalkooda daraadii ayaanu u xidhiidhin doonaa oo qofku qofka dee ula la xidhiidhinba ilaahay subxaana wa tacaala wa kadalika sidan kuwanba aanu u xidhiidhinay ayaa nuwalli aanu ula xidhiidhin doonaa ambaba awliyaba aanu ugaga dhigi doonaa bacda adaalimiin daalimiinta qaarkoodba bacdaa barhka kale bima kii sababtiisa ayaanu u xidhiidhin doonaa kaanuu ay ahaan yagsibuuna kuwii kasbada oo ilaahay dikrigiisa markay ka jeestaan oo kale ilaahay dee shaydaan buu ehel iyo saaxiib uga dhigayaa cid waliba ciday doonto ayaa ilaahay la xidhiidhinaya almaru maca man axaba ya macshar ljin kuwiinan jinka ahaw iyo wlins alam yatikum miyaanu idin imanin alam yatikum miyaanay idiin imanin rusul rasuulla miyaanay idiin imanin rasuulladaasoo minkum idinka idinka mida rasuulladaasoo yaqusuuna ku akriya calaykum korkiinna aayaati aayaadkayga ku akriya oo wayundiruunakum idinkana diga liqaaa yawmikum yoomkiinan la kulankiisa idinka diga haadaa kan ah yaa macshar aljin kuwiinan jinka ahow iyo walinsi kuwiinan insiga ahow alam ya'tikum miyaanay idiin imanin rusul rasuulla miyaanay idiin imanin rasuulladaasoo minkum idinka idinka mid a oo jinkuna rasuulla miyay yeeshaan mise rususha bini aadamka ayuunbaa iyagana u ah ma arkaysaa yay rusul culimadu waxay u badan yihiin ma arkaysaa a'immatu salaf kayra waaxid weliba alrusulu min bani aadam inay maaragtay ay rusushu bani aadamka ka mid yihiin amaa jinka iyagoo waxaa u tegi jira gaadhsiin jira un fariinta qaar nudur la yidhaahdo udiga oo dhegaysan jiray rususha sida kuwii nabiyullaahi moxamed ba dhagaystay oo kale waalcilmu cinda allah rusul rasulla miyaana iman minkum idinka idinka mid a rasuuladaasoo yaqusuuna ku akriya calaykum warkiina aayaati aayaadkayga wayundiruunakum idinka diga idinka liqaaa yawmikum yawmkiinan la kulankiisa idinka diga haadaa kan ah qaaluu waxay yidhahdeen shahidnaa waanu ku marakacnay bay yidhahdeen calaa anfusihim mararka qaarkood shirkiga way dafiri jireen marxaladaha kala duwan ma og tahay mawaaqif baa jirta yowma alqiyaama mawaadin meelo kala duwan mar way qiranayaan xumaanta marna way dafirayaan wagarat waxaa lugoysay amba dagtay shahidnaa calaa anfusina qaaluu waxay yidhahdeen shahidnaa waan ku marag furnay calaa anfusina wagarat waxaa dagtay hum ayaga waxaa goysay alxayaatu baa lugoysay addunya washahidu waxay ku fureen calaa anfusihim waxay ku qireen anahum ayagu kaanuu inay ahaayeen kaafiriina kuwa gaaloobay inay ahaayeen ayay ku qireen baa la yidhi subxaana wa tacaala dalika kan ah maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka inuu rusul u diro dalika kan oo ah inuu dadka ilaahay rusul u diro an lam yakun inaanu ahaanin buu kana ku sugnaaday antana waa mukhafafa min athaqiila markaa laam ayaa meesha aynu qadaraynaa cilo ahaan dalika kan diriddaa ilaahay uu rususha diray iyo soo dejinta kutubta uu soo dejiyey waxay ku sugnaatay an lam yakun ay ln uqadar markaa an lam yakun ay lian lam yakun inaanu ahaanin bay taasi ku sugnaatay rabbuka rabbigaagu inaanu ahaanin darteed bay taasi ku dhacday ayuu kaasi ku sugnaaday muhlika alqura magaalooyinka kii halaaga amba dadka degan kii halaaga inaanu ahanin bay kaasi ku sugnaatay bidulmin dulmi ki ku halaaga oo minhu isaga xaggiisa ka ah rabbi kuma halaago subxaana watacaala walxaal an lama halaago ahluhaa magaalooyinka amba qaryaadka ehelkoodu oo aafiloon kuwii ba ay yihiin oaan isagoon ba usoo dirin dhalika diriddaa ilaahay uu rususha soo diray kutubtana uu soo dejiyey waxaa kaasi ku sugnaaday an lam yakun ay lian lam yakun inaanu ahaanin daraaddeed baa kaasi ku sugnaaday rabbuka rabbigaagu inaanu ahaanin muhlika alquraa waa khabarkii kaana muhlika alquraa magaalooyinka kii halaaga inaanu ahaanin amba dadka degan inuu halaago oo masala lafdu lqariya qur-aanka laba macnaba wuu ku soo arooraa mar wuxuu kusoo arooraa maxalka marna wuxuu kusoo arooraa cidda degan ee xaaliga ah marka imika dadka ku degan baa alla ujeeda smuhlika lqura dadka kii halaaga rabbi inaanu ahaanin bidulmina ku halaaga dulmi alla xaggiisa ka aaday subxaana watacaala bidulmi ahliha amba bidulmin ay la yimaadeen ehelkeedu ay bishirki wanaxwihi ayaa culimada qaarkood ay yidhaahdeen kii ku halaaga rabbi ma ahanin xataa dulmi ay la yimaadaan wlxaal ahligaa ehelkeedu aafiroon kuwii moogan ay yihiin bale ilaahay rasul buu udira subxaana watacaala ilaa rasul uu gaarsiiyana ilaahay ma cadaabo subxaana wa tacaala mana halaago rabbi wuxuu yidhi walikullin qolo walba kuwa sharka sameeya iyo kuwa khayrka sameeyaba darajaat baa usugnaaday kala duwanaansho kala tagtagsanaan oo qaar baa ciqaabkoodu adagi qaar buu fududiya intaba qolo waliba amba walikulli caamilin mid kastoo camal falaa wuxuu leeyahay oo usugnaatay darajaat baa usugnaaday mimaa camiluu camalkooda daraaddii baana ugu sugnaaday markaa minta tacliiliya ka dhig mimaa camiluu ay min camalihim camalkooda daraaddii bay ugu sugnaaday darajaadkan iyo kala duwanaanshahani wamaa rabbuk rabbigaagu ma ahaa nin nebi muxammedow biraafil kii moogan ama ay an ladii kii rabi ma moogana yacmaluuna ay samaynayaan ay yacmaluunah waxay samaynayaan alla ma moogana warabbuka rabbigaagu nebiyow alghaniyu ilaaha hodanka ah weeye dhuraxma raxmad allaha leh weeye waxba u saaxiiba odhan wuu leeyahay dhuraxma raxmad allaha leh weeye in yasha hadduu doono yudhibkum wuu idin baabiin wuu idin kaxayn yudhibkum wuu idin kaxayn wayastakhlif wuxuu ku bedelan amba uu keeni oo min bacdikum idinka dabadiin maa waxbuu keeni doonaa yashaa uu doono cidduu doonu keeni wayastakhlif wuxuu ku bedelan min bacdikum idinka dabadii ma mafcuulkii baa kaasa maa waxbuu rabbi idinku bedelan yashaa uu doono cidduu doono alla halka keeni doonaa mogtay kamaa ansha'akum siduu idinkaba idinka abuuray kamaa ansha'akum siduu idinka abuuray oo kale min duriyati qowm qolo faracood amba ubadkood sidaa laydinka abuuray qoomkaasiyo aakhariina kale sidii idinkuba aad uga soo jeedaan qaar hore oo alla baabiiyey subxaana wa tacaala inamaa waa mawsuula maadani inamaa ay ina ladii midka innamaa ma aladii midka tuucaduun laydiin yaboohayaa amba laydiin ballan qaadayaa la aatin kii iman weeye wamaa antum idinkuna maydaan ahaanin bimujiziin ay bimucjisiin allaha kuwa alla wahsi gelin kara bimujiziin ay bimucjisiin allaha kuwa alla wahsi gelin kara oo cabsi ku ridi kara maydaan ahaanin baa layihi subxana wa tacaala inahu qul waxaad tidhahdaa nebi ow yaa qawmi qawmkayow icmalo ku camal fala alىa makaanatikum sidiina ay alىa xaalatikum waa sidiina halkaynu ka nidhaano alىa makaanatikum sidiina iskaga camal fala inii aniguna caamil aniguna kii ku camal fali baan ahay dariiqadayda iyo xaaladayda amba alىa makaanatikum ay alىa dariiqatikum wa naaxiyatikum si maaragta inii caamil fasaufa taclamuun mar dambe ayaad ogaan doontaan fasaufa waa dambe ayaa taclamuuna ogaan doontaan man ay ay ladii mawsuulka ka dhig si ay mafcuul kugu noqoto man mid baad ogaan doontaan takuunu ay u ahaan doonto lahu isaga ay u noqon doonto caaqibatu daari daarta cilibteedu cilibta dambe aayaha dambe ka heli doona inahuna labra washani laa yuflixu man liibaanaan aldaalimuuna kuwa daalimiinta ahi man liibaani doonaan baa la yidhi subxaana wa tacaala wajacaluu waxay u yeeleen lilaahi alle waxay u yeeleen mima kii xaggiisa waxay uga yeeleen liibtidaali haayaynu mintaa u laqbaynaye daraca ay khalaqa uu abuuray min alxarfi xaal uu ka mid yahay kaashi sarca la beero iyo walancaam xoolaha xaal uu ka mid yahay nimcoolayda ah nasiiba qayb bay u yeeleen mafcuulkii labaad balgaari wajacaluu waxay u yeeleen lilaahi alleh mima kii xaggiisa waxay uga yeeleen daraa ay khalaqah u abuuray min alxarfi xaaluu ka mid yahay kaasi iyo walancaami xoolahaba nasiiba bay u yeeleen xoolihii bay kala qaybiyeen oo markaasay yidhahdeen qaybta alle dartii baanu u bixinayna ilaahay baalo martida iyo fuqarada iyo kuwa baahan baanu siinayna qayb kalena asnaamtay siiyeen asnaamtay ku hagaajin jireen markay baaliyadoodee tarmiim dib u dhisid bay u baahan tahay sadanada iyo kuwan ilaaliya dee muriidada ah ayaa hagaajin u baahan markaa xoola u gaara ay isnaanta ku bixin jireen markaa wax alla waxay xagga ilaahay ay ugu qaybiyeen martida iyo xaashishiin jireen kuwan lama taaban jirin wuxuun a ah shaygan maaragtay ay qaybiyeen ay magacaabeen haddii kan ay xagga alle ugu talagaleen uu maro umay soo celin jirin oo ilaahay waa qaribay odhan jireen laakiin waxaana isnaamta ugu talagaleen wuxuun hadday kaga baydhaan martidii iyo meele aanay ugu talagelin way soo celin jireenoo kuwan maaragtay inaanay <laughs> baahan yihiin bay iska ogaayeen marka maalkii ilahay uqayb ayay kala qaadeen ba alla subxana wa tacaala oo fa qaaluu waxay yidhaahdeen haadaa haadaaka nasiibkan qaybtaa lilaahi baa iska leh alla ayaa iska leh maxay sidaa yidhaha bizacmihim beentooda daraaddeed bizacmihim beenawaasidooda daraaddeed waa soo iska sheegteen wa haadaa kanna lishurakaaina buu usugnaaday ba yidhahay lishurakaaina kuwan aan alla la caabudayna ayuu usugnaaday famaa midka nasiibka qaybta kaana u ahaaday lishurakaaihim shurakadooda ilaahyadan ay caabudayaan falaa yasilu gaari maayo ila allahi alla xaggiisa oo waxay alla ugu talagaleen xaggiisa kuma bixiyaan wamaa kaana kii u ahaaday lilaahi alle fa huwa kaasi yasilu wuxuu gaadhayaa ilaa shurakaa'ihim oo ay ku bixinayaan asnaamtooda saa'a waxaa xumaaday ba alle subxana wa tacaala maa yaxkumuuna waxay xukumayaan amba saaa waxa ugu xumaaday maa yaxkumuun manaa xoog waxay xukumayn wax la xukumo waxa ugu xumaaday xukmuhum saaa waa xumaaday maa yaxkumuun waxay xukumayaan baa xumaaday ba alle subxana watacaala waa qaybin xun iyo marata waa caqiida iska liidataa idan balagoobay marka muctaqadku kaa xumaado amba caqiidada ay kaa fasahaado wax walba waad ku dhaqmaysaa wax kastaa kaa suuroobayay ma ogta sooma dad maalkooda intay qaadaan meel banaan iska dhiga kulaanjo qaar daadiyaad arkaysaa maogti jin baa doonayo <laughs> dhigaya dhagax buu ku dawraya yaduuru xawlahu dhagax buu maaragtay isu doornaya maal calam usuli qaar baa iska dul fadhiya eshaada <clears throat> ma arkaysa sahmaa yaxkumuun waa cadaalad daro ilahi subxana watacaala mm, ma arkaysa wakadalika sidaa kuwanba camalkoodii xumaa loogu qurxiyey ayaa zayana ay ugu qurxiyeen zayana ay ugu qurxiyeen likaiir in badan oo min almushrikiin mushrikiinta kamida ay ugu qurxiyeen qatla awlaadihim caruurtooda dilidooda shurakaahum baa uqurxiyey faacilkii baa kaasa shurakaahum baa uqurxiyey wakadalika sida kuwanba xumaanta iyo foolxumada loogu qurxiyey ee maalkii ilaahay siye ay kala qaybiyeen ayaa sayana ay ugu qurxiyeen min almushrikiina kuwa mushrikiinta qaar kamida ay ugu qurxiyeen qatla awlaadihim waa mafcuulkii qatla awlaadihim caruurtooda dilitaankooda ay ugu qurxiyeen shurakaauhum ay shurakaauhum baa u qurxiyey shurakaauhum ay ugu qurxiyeen kuwooda shurakadaabaa u qurxiyey oo ku adeeceen waxaaba jiri karta qira'a la yaable oo kadalika suyina la yidhaahdo moogta wakadalika suyina likaiiri min almushrikiina qatlu wlaadahum shurakaa'ihim markaa shurakaa qatlu iyo shurakaa'ihim ayaa mudaafkii iyo mudaafu ilayhigii baa wax kala dhex gelay mafcuulka qiradaa haddaad aragto iyadoo naxwiyiintu ay wax ka sheeg sheegayaan laa tasmac nimankii naxwiyiinta aa dhegeysay ma arkaysa sidaa ugu qurxiyeen liyurduuhum si ay u halaagaan oo markaa qirada macnaheedu wuxuu noqonayaa wakadalika sidaa kuwan ba camalkoodu xumaa loogu qurxiyey ayaa suyina loogu qurxiyey likahiirin badan oo min almushrikiina mushrikiinta kamida ah, maarkaysa qatlu shurakaa'ihim qatlu shurakaa'ihim shurakadooda dilitaankooda loogu qurxiyay awlaadahum markaa mafcuulkii maarata awlaadahum ay dilayaan maarata shuraka liyurduuhum si ay u halaagaan ayaa sidaa loogu qurxiyey mar liyurdo si ay u halaagaan hum kuwan iyo waliyalbisuu si ay uga qaldaan amba ay uga madoobeeyaan calayhim iyaga diinahum ay uga madoobeeyaan uga khaldaan dheh walaw shaaa allahu alla hadduu dooni lahaa maa facaluuhu may sameeyen ee fadarkatakum iyaga iyo wamaa yaftaruuna waxay been abuuranayaanba wa qaaluu waxay yidhaahdeen haadihi kani xoolii bay kala qaybinayaan wa qaaluu waxay yidhahdeen haadihi tani ancaam waa xoolo xoolahooda bay kala joojinayaan wa xarun waa sharc iyo waxarfun sharc xijirun la xarimay xijirun la xarimay waa ficlin oo bimacnaa mafcuula sida dibxi ma maarata xoolahaasoo laa yabcamu aanay quudanaynin ha isaga maal ha maalkan ilaa man duul mooyaane nashaau aanu doonno sidaasay yidhahdeen bizacmihim bay u yidhaahdeen been samayn daraaddeed bay sidaa u yidhaahdeen xoolahooday kala qaybinayaan waxay leeyihiin kuwan anagun baa cunayna amba kuwa asnaamta ilaaliya ragunbaa baa cunaya dumarku shaqaba kumala lah waa ancaam wa haadihi tanina ancaamun waa xoolo xoolahaasoo xurimat la xarimay duhuuruhaa dhabaradeeda la raro xaamkii iyo saaibadii iyo wixii wa haadihi tanina ancaamun waa xoolo laa yadkuruuna aanay ku xusaynin isma allahi calayha maxay sidaa u samaynayaan iftiraaca been abuurasho daraaddeed oo caleyhi cala allahi alla ay ku been abuuranayaan sayajziihim alla wuu ku abaalmarin doonaa bima kiibuu ku abaalmarin doonaa kaanuu ay ahaan yaftaruuna kuwii been abuurta wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa midka waxa fii buduuni haadihi tan caloosheeda ku sugan maa midka fii buduuni haadihi tan caloosheeda waxa ku jira alancaami ah khaalisatun kii u gaara weeye kaasi khaalisa kii u gooniya weeye lidukuurinaa ragga yaga oo neefkaasi wuxuu dhalaa hadduu nolol ku dhasho raggun baa cunaya bay yidhahdeen wa muxaramkii ka laga xarimay weeye calaa aswaajinaa haweenkayaga wa in yakun hadduu noqdo kaa caloosha neefkan ku jiray mayta bakti fa hum ayagu fiihi kaa baktiyey shurakaau bay ku yihin rag iyo dumarba markaa wada cunaya hadduu sanada ku dhasho ragkunbaa cunaya sayajzihim alla wuu abaal marin doonaa wasfahum ay biwasfihim aw calaa wasfihim labadaasu qadaraysaa wasfahum ay biwasfihim been samayntoodaasuu alla ku abaal marin doonaa inahu alla xakiim waa allaha aan qaldamin waa allaha xukun iyo xikmad bare caliim weeye allaha cilmiga bada wey allah wuxuu yidhi qad khasiraa way khasaaroobeen aladiina kuwiibaa khasaaroobay qataluu laayay awlaadahum caruurtooda laayay maxay u dileen safaha caqli xumo daraaddeed waa fudayd safaha caqli xumo daraaddeed u dilay biayri cilm cilmi daro daraadeed xaalay kusugeen biayri cilm xaala kwnihim maaragtay ay yihiin aalimin ayr caalimiin cilmi daro xaal ay kusugiin ulaay oo waxaramuu xarimay kuwaasaa khasaaray oo waxaramuu xarimay maa kiina iska xarimay rasaqahu ku arsaaqay hum ayaga allahu allana uu ku arsaaqay oo waxaramuu iska xarimay maakii rasaqahum llahu alle uu ku arsaaqay maxay u xarimeen iftiraa'a been abuurasho daraaddeed cala allah alle ay ku been abuuranayaan qad dhab ahaan iyo xaqiiqa ahaan dalluu way lumeen qad xarafka la yidhahdaa ficilka maadi taxqiiq iyo iyo taqriib intaba uu faa'ideeya marka taxqiiq wey qad dalluu way lumeen wamaa kaanuu may ahaanin baa la yidhi subxaanahu watacaala muhtadiin kuwa hanuunanay may ahanin baa layidhi subxaana waa arrin dulmiya iyo dawdarraa ah bay ahayd wa subxaanaka samayn dilkaa ay dilayeen caruurtooda guul darro weyn bay ahayd iyo khasaare subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk